bismi اllahi الرحman الرaحيم alxamdu لilaahi rb العaalamiin وslى اllah عlى mحamedi وعlى ali mحamed rb اshrax lii sadrii وysir lii أmrii wxlul cqdaة min lisani yfqhu qwlii qala الmuؤlif raximah اllah wاljawaazimu ثamaaniyaةa caشhara wahiya lm wlma wlm wlma wlaam اlأmri wالducaaءi wla fi الnahyi wالducaaءi <clears throat> wn wma wman wmahma waidma waayun wmataa waayaana waayna waanaa waxayumaa wakayfama waidaa fi shicri khaasatan sheekhu raximah llahu tacaala xalay wuxuu inooga soo waramay nawaasibtii ficilka mudaaric nasbinayey marka ficilka mudaaric la nasbinayo layskama nasbiyo une waxa ka hormarta cawaamil nasbisa markaa adaadkii nasbinayey xalay buu inoo soo tilmaamay oo oh, toban bay ahaayeen tobankaasi labaynu u qaybinay wax iyagu ishaantooda u nasbiya iyo wax biwujuudi wasit ku nasbiya biwujuudi wasit marka sida raajixina waa sida in oo waxa weeyaan sheekheenu qabo tobankuma inay iyagu iskooga u nasbinayaan taana waynu ka jawaabna waxaynu nidhi ida ikhtalafa naxwiyuuna fi mas'alatin salakna alshala min alqawleyn labada qowlkaad qaadatidba dee mid kasta culimaa ku tagsan mid kasta culima ku tagsane banaan ma socotid caawana ah, sheekhu raximah llahu tacaala waxau doonayaa inuu inoo tilmaamo ficilka mudaaric marka la jasminayo maxaa jasmiya ah, masaladaasu ka warramaya ficilka mudaaric marka la jasminayo waxyaalaha jasmiya ayaa doonaya inuu inoo tilmaamo jawaazimtu waa jamcu jaazim jaazim baa lagu jamciyey jawaazim markaa waxaa jawaazim loogu magacaabay wasumiyat hadihi اlkalimaatu jawaazima liannaha taqطacu min alficli alxarakata aw alxarfa Ah, wuu idin qoraya kitaabku kelmadaha waxaa jawaazim loogu magacaabay ficilka waxay ka goynayaan xarakada hadii uu yahay saxiixulaakhir soo ma ama xarafkay ka goynayaan haddii uu yahay xarafkaasi labu noqon doona ama waa afcaal khamsa waa nuun ama dee waa muctalkiio waa xarf xarficilihi weeyaan xadf xarficilihi buu noqonaya markaa sheekhu wuxuu yidhi isagoo taa ka waramaya waljawaazimu jawaasimtu thamaaniyata cashara sideed iyo toban weeyi wahiya sideed iyo tobankaasi lam lam weeyi walama lamma weeyi waalam alam weeyi alamma alama weeyi walaamu lmri amarka laamtiisa weeyi wa wducaai iyo allabariga ducadeeda weeyi walaalaa weeyi fi nahyi diidmo dhexdeed xaalada ay ahaatay wducaai iyo allabari dhexdii xaalada ay ahaatay wa in weeyi marka eh, wuxuu yidhi sheekhu jawaazimtu waa sideed iyo toban sideed iyo tobanka marka uu tiriyo wuxuu ku gebagabayn doonaa wa idaa fi shicri khaasa marka idaadaa markaynu ku darno waxay noqonayaan sagaal toban bay noqonayaan sagaal iyo toban ayaa ay noqonayaan jawaasimtu sheekuna wiiino wuxiina yidhi waa sideed iyo toban xagga dambena wuxuu kaga daray idaa marka maxay noqonayaan sagaal toban bay noqonayaan wax dhibi kuma jirto haddii lagu ballan qaado shay tusaaleahaan waxaa lagu yidhi waxaan ku siinayaa saddex kitaab waxaan ku siinayaa baa lagu yihi alfiyat ibnu malik iyo qadru nada iyo mutamimada saddexdaa kitaabu ku nin iisoo doono on ku siinaya waad u tagto waad xaadirtay kadib saddexdii kitaabbuu kuu tiriyo mulxiina wuu kuugu daray haye ma faaidu kuusoo kordhiy mise kumu soo kordhiy faaidu kuusoo kordhiy marka waxa waxa weeyaan yar dhiba ah. waxa laguu ballan qaado in lagaa nuqsaamiyo oo lagaa yareeyo laakin haddee faa'iide lagugu sii daro waxa weeyan wax dhiba ku jirta ma jirto marka jawaasimtan sideed iyo tobanka ilaa taa haddii aynu ku darno sagaal iyo tobanka sheekhu uu ka tiriyey waxa lagu soo duuduubayaa shan iyo toban baa lagu soo duuduubaya shan iyo toban sida loogu soo celinayaay waxa ay tahay lam iyo alam iyo lamma iyo alamma labaa laga soo qaadaya oo lam iyo alam mid keliya laga soo qaadaya waa lamtii oo hamzatulistifhaam lagu siyaadiyey lamaa iyo alamaana alamaa baa lagu celinayaa lamaada oo waa iyadii oo lagu daray oo lagu siyaadiyey un hamzatulistifhaam waa imisa halkaas ya labayn ka soo qaadnay halkaa dee sooma labaynu ka soo qaadnay waxaad u geysaa walaamu lamri duaa soo saddex ma waxaad ugeysaa walaa fi nahyi waducaa waa afar mayn afarta waxaa kale ood ka saaraysaa ood ka isqaadinaysaa meesha kayfa ma kayfa ma iyadana mesha waad ka ridaysa waad ka isqaadinaysaa waad ka isqaadinaysaa ad waa maxay kitaabka haka masixinte laakiin macnaheedu waxa weeyaan shawaahid looma helin qur'aan looma helin sunno rasuul daliil loogama helin xitaa waxa weeyan istisha gabayada la deliishanayo laftooda wax shaahida loogama helin markaa nimanka kuufiyintu baa qaba kolkaa mithaal istinaaciyo iska samaysatidun mooyaane tusaale kale waa loo waayey marka iyadana waa la isqaadinaya mayna saddex ahayn idaaduna shicirkay gaar ku tahay afartaa ka jara marka shan iyo toban bayna saara soo maa shan iyo tobankaasay jawaasimtii noqonayaan markaynu isku celcelino shan iyo tobankaasaa laba aynu u waxaynu u wax ficil keliya jazmiya oo itaalkoogu inta uu yahay iyo wax intaa ka awood badano laba ficil jazminaya waxaa halkan ficil jasminayaa waa afar xaraf waa afarta u horeeya weeyaan waa lam iyo lama laam اlamri wاducaa walaa fi nahyi wاducaa afartaasi maxay jasminayaan hal ficil bay jasminayaan afartaa ka jara shan iyo tobankii maxay noo saaray koob iyo toban soo koob iyo tobankaa kale waxay jasminayaan laba ficil bay jasminayaan markaa sheekhu wuxuu yidhi wاljawaazimu jawaasimtii hamaaniyata cashara waa sideed sideed iyo tobanka waxaynu nidhi halkaa gaarka uu sheegayna markaynu ku darno waa sagaal iyo toban sagaal iyo tobanka waxaa lagu celinayaa baynu nidhi shan iyo toban shan iyo toban sidaa uga soo baxaysaa lam iyo alam mid baa laga soo qaadaya lama iyo alam maana mid baa laga soo qaadaya kayfa maana waa laga isqaadinaya oo kuufiyiinu baa qaba in wax lagu jazmiyo idaana shicirkay gaar ku tahay shan iyo toban baa inoo soo hadhay soo maha shan iyo tobankaa inoo soo hadhay waxaynu u qaybinaynaa laba maa yajzimu ficlan waaxida wax hal ficil kaliya jazminaya wa afar lam walama walaam lmri wducaai walaa fi nahyi wducaai iyo wamaa yajzimu ficlayni wax laba ficil jazminaya waa koob iyo toban soo qaybta hore maynaan fahmin waan fahnayna tahay haddana iyagii oo wada socda shan iyo tobankiiba ayaynu qaybinanaayo labaynu qaybinanaa maa huwa xarfun iyo wamaa huwa ismun wax iyo wax ismiya xarafkaynu haddana laba usii qaybinana xarfu bitifaaq iyo xarfun cala lasax xarfun bilitifaaq waa in iyo waxa ka horeeya halka ficil jasminaya inta iyo waxa ka horeeya halka ficil jasminayso afar mayan shantaasi waa maxay waa xuruuf bilitifaaq iyo wamaa huwa xarfun cala lasax waa idma idma yada hadal baa ku jire waxay leeyihin culimadu xarfun cala lasax weeyaan waa qaybta koowaad taas talabaad oo ismigaana labaynu u qaybinana ismun cala alasax wax ismiga sida asaxa waa idmaadan lafteeda idmaadan aynu xarafka ka dhignay lafteeda culimada qaarkood waxay leeyiin waa ismi iyo wamaa huwa ismun biitifaaq wax laysku waafaqsan yahay inuu ismi yahay waa inta kale soo hadhay shan maxaynu ka dhignay xuruuf baynu ka dhignay soo ma halna waxaynu ka dhignay xarfun cala alasax halkaa maxay naga baxay maxay noo saaray sagaal soo ma id maada aynu xarafka ka dhignay culimada qaarkood baale waa ismun cala alasax marka inta kale soo hadhay imisaa soo hadhaysa sagaalkaasi waa ismu biitifaaq waa ismun biitifaaq qaybta waad fahamtee mayla tahay ma xooga ku jira marka ugu horeysa waxaynu uga qaybinaynaa shan iyo tobankii oo wada socda wax hal ficil jazmiya iyo wax laba ficil jazmiya afar baa jazmiya hal ficil waa lam wa lama wlaam mri wducaa wala fi nahyi wducaa iyo wmaa yejzimu ficlayni waa koob iyo tobanka kale soo haray saxiix haddana iyagoo wada duuduuban jawaasimta oo shan iyo toban aynu qaybinana waxaynu u qaybinanaa wax xarafa iyo wax ismiya waan fahnima wax xarafa iyo wax ismiya xarafkaaynu qaybinana waa qaybta hore xarafka noqotay labaynu u qaybinana ma huwa xarfu bitifaaq wama huwa xarfu cala alasax wax waa in iyo waxaa ka horeya halka ficil jazminaya iyo ma huwa xarfan cala alasax waa isma ismigana labaynu u qaybinanaayo ma huwa ismun cala alasax wa ma huwa ismu biitifaaq wax ismi ah sida sida asaxa waa iyo wax biitifaaq ismi ku ah waa inta kale ee soo hadhay ma oo basiid bay la tahay mar labaad baynu qaybinanayo waxaynu u qaybinaynaa biictibaari itisaali ma biha wa cadami itisaaliha ma ma lala xidhiidhin karaa xuruufta mise lama xidhiidhin karo saddex qaybood baynu uqaybinana kitabka idin qoraya ma tisaalu ma biha waajibun wax ma in lala xidhiidhiyay ay waajib tahay waa laba id ma iyo xayu ma in lala xidhiidhiyo ma wa waajib haddii laga jaro ma noqonayso id ma iyo xayu ma maada in lala xidhiidhiyaay waa waajib waa qaybta koowaad qaybta labaad manfisaalu ma canhaa waajibun ma in laga fasliyo oo laga soocaa wax ay waajib tahay waa afar waa man iyo ma iyo mahma iyo anna afartana maxaa waajiba in laga infisaaliyo maadi oo aan lala xidhiidhin qaybta saddexaadee soo hadhay matisaaluhu wainfisaaluhu jaa'izaani wax in lala xidhiidhiyaa maadi ay bannaan tahay in laga fasliyo oo laga sooco oo aan lala xidhiidhinna ay banaan tahay oo bayna baynaa waa shan iyaduna waa in iyo mataa iyo ayaana iyo ayun iyo ayna waa shanta saasaynu uqaybinay dhinacyo kaloo laga qaybqaybiyaana way jiraan labadaa qaybood baan insha alla kaga kaaftoomana labadaa qaybood ayaan kaga kaaftoom inta dambe kutubta dambaan dib dhigan doonaa insha alla wa hiya lam lam weeyi lam weeyaan tusaalaheeda lam yalid walam yuulad lam yalid ah, ficilka mudaaric marka la jasminayo calaamatu jasmiisu muxuu ahaan jiray laba inuu sukun yahay iyo iyo inuu yahay xadaf soo ma waa labada midun de hadduu saxiixulakriya maxaa lagu jasmin jiray waa sukun de ti un baa ku daba socoto hadduu muctal yahayna xadfu xarfulcilla hadduu afcaalu yahayna mayna basiid ahayn waa intii un culimay markaa lam yelid icraabteeda u fiirsada lam xadfu nafyin wa jazmin wa qalbin بالمضارع مبني على السكون لا محل له من الإعراب لأنه حرف يلد فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جسمه السكون الظاهر على آخره لأنه فعل مضارع صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء mayna basidayn markaa lamtu waa sida kolkaad icraabisi saasaad ohanaysa waa xaraf nafyi bayna faa'idaynaysaa jumladii muhbatka ayd maxay u rogaysaa manfi bay ka dhigaysaa wa qalbin weeyaano mudaaricii kolka hore lilxaal ahaa maadi bay ka dhigaysaa wa jasmin weeyaan waad arkaysin inay jasmisay wakhtisaasun bilmudaaric wey de mudaaric unbay gaar ku tahay maadi iyo amar ma galan a calaamadaha gaarka ku ah ma markaa lamta icraabteedu waa sida wa lamaa lamaa weeyi lamaa yaduuquu cadaab lamaana waa la mid wajazmin waqalbin waاkhtisaaصi bilmudaarici mabniyu calى sukun la maxala lahu min alicraabi liannahu xarfu yaduuquu ficlu mudaaricu majzuum bilama wacalaamatu jazmihi xadfu nuun weyan soo ma liannahu ficlu min alafcaali اlhamsati wowguna waa faacilkii marka insha alla kutubta damaan ku gaari doonaaye lam iyo lamaadu waxyaalana way wadaagaan waxyaalana way ku kala tagaan shan arimood way ku kala tagaan lix arimoodna way wadaagaan lixda arrimood ay wadaagayaan baan insha alla sheegayna waa nii tiriyey lixdaba de alxarfiya xarafnimada way wadaagaan nafyigana way wadaagaan qalbigana way wadaagaan jazmigana way wadaagaan ikhtisaasa mudaarica ay gaarka ku yihiinna way wadaagaan qabuuli hamzati istifhaamna way wadaagaan mayna lixayn lixdaa way ka midaysan yihin lixdaahe way ka simaysan yihin mid kastoo ah kamid waa xaraf mid kastoo ka midii nafyi buu faa'ideeya mid kastoo ka midii qalbi buu faa'ideeya mid kastoo ka midii jazmi buu faa'ideeya dee wuu jasminaya ficilkii mid kastoo ka midii mudaaric uu gaar ku yahay aye mid kastoo ka midii wuxuu aqbalaya hamzatulistifhaam in xagga hore lagaga daro oo la idhaahdo alam iyo alamma shanta kale insha alla kutubta dambe dib ugu dhigan doonaa iyagoo nadmi ana way inoo iman doonaan insha allah waxaan ugu tegi doonaa hulaahiyaat alfadfari ayaan ku gaari doonaa insha allah waa yahay waa alam alam weeyi wa alam alam weeyi alamtani waa lamtii oo lagu daray un hamsade markaa sheekhu insha allahu tacala wuu inoo fudeediyo de eeg wuxuu ka soo qaaday isagu inay jasminayaan maxay oo daat ahaantooda iyaguna ay u jasminayaan buu ka soo qaaday taqriiban lilmubtadi qofka mubtadiga ayuu ufudaydinaya ya man kabara luqmata asa waman sagara shabica so mael mu aan jirin qofka weyneeya luqmada waxa uu qaadanayo waa ku mergedaa qofka iska yareeyaana siduu u wada u dhargaawun de soo ma marka insha allah halkaasu sheeku ka wadaayo waxa weeya si qunyar qunyara ila qofka mubtadigi mar keliya wixii ma wada qaadanaye ayuu sheeku u wada wa alam alam weeyi alam nashrax laka sadraka alam icraabteedu waxay noqonaysaa alam alhamzatu lilstifaam altaqriiri insha allah kutubta aynu ku arki doonaa balaaqada istifaamta waa la qaybiyaayo alhamzatu lilstifaam altaqriiri lam xarfu nafyin wajazmin waqalbin waاkhtisaaصi bilmudaarici mabniyu cala sukun la maxala lahu min alicraabi nashrax ficlu mudaaricu majzuumu bilam baad ohanaysa markaa de majzuumun bilam baad ohanaysa ila hamsadii istifhaamad ka dhigte majzuumun bilam wacalaamatu jasmihi sukunu alظaahiru calى akhirihi liannahu ficlu mudaaricu صaxiixu akhiri walam yatasil biaakhirihi shayun waka alama alama wey alama yaqun ba iska dhe aye alama alhamzatu lilistifhaami altaqriiri lma xarfu nafyin wajazmin waqalbin waاkhtisaasin bilmudaarici mabniyin cala sukun la maxala lahu min alcraab lianahu xarfun yaqum ficlu mudaaricun majzuumun bilama wacalaamatu jasmihi sukuun aldaahir cala aakhirihi liannahu ficlu mudaaricun saxiixu laakhiri walam yatasil biaakhirihi shayun walaamu lmri amarka laamtiisa weeyi wducaai iyo allabariga laamtan laam amar baa la dhahdaa amar bay faa'ideynaysaa waa yahay waata loo dejiyey dalb ficli in ficil lagaa dalbo in ficil lagaa dalbo markaa eeg cid kaa saraysa haddii shaygan ay ku farayso ciddan la farayaana ay tahay cid hoosaysa maxaa la odhanayaa waa amar baa la odhanaya ya oo allah subxaanahu wa tacaala marka uu leeya liyunfiq dee laamku waa laamu amar weeyaan ila ilahay bayna faraye liyunfiq marka waa maxay ficilkii mudaaric waxay u bedelaysaa dalab bay u bedelaysaa de soo markii hore maha yunfiqu wuu nafaqaynaya ama tunfiqu waad nafaqaynaysaa soo mahan laamkan marka la geliyo macnigu isbedelaya muxuu noqonaya ha nafaqeeyo mayna amarhayn waa dalab marka waa laamulamr marka ag liyunfiq maxaynu odhanaynaa allaamu laamu lmri mabniyun cala alkasri laa maxala lahu min alcraabi lnahu xarfun de yunfiq ficlu mudaaricun مجزوم bilaami mri wa جزمه السكون الظاهر على calى akhirihi فعل مضارع صحيح صaxiixu ولم يتصل yatasil شيء shayun waka markaa eeg laamkan waxa loo xarakeeyey ila waa la xarakeeyo li baa la yidhi shay saakin hadal laguma bilaabi karo ma lagu bilaabi karaa shaygu haddii uu reeban yahay hadal laguma bilaabi karo sheekh xarakada waxa kasro looga dhigay eeg ila li baa la lagu kala saarayaa laamtan iyo laamulqasamka lagu kala saaraya laamuqasamku uu fadxisan yahay laamtana way kasrisan tahay waa yahay iltibaaska soo arooraya ee laamuljarki iyo iyo laamta laam amarkaa ah maxaan ku kala garanaynaana waxaa lagu kala garanaya muqaamka iyo booska la taagan yahay iska ilaali ila xadfujarka laamtiisa waa la kasriya lilahi maan la kasrinay laamtan ficilka gashaa laam amarka ana waa la kasrinaya soo maxaan ku kala garanayna marka waxaan ku kala garanaynaa maqaamka iyo booska aan taaganahay laamtani tadkhulu cala lficli ya laamuljarkuna tadulu al ismi yadulu al ismi midna ismi buu galaaba dee midna ficil buu galaa mayna ku kala cadayn labadana muqaamkaad ku kala garanaysa wducaai weyi duco xaqiiq ahaan waa iska waxa weeyaan laamu amar laakin laamu duca waxaa loogu ta'aduban maca allah oo waa maxay waa marka amarkii uu ka tago makhluuqa saxiixu llah maxaad leedahay liyaqdi calayna rabuka rabbigaa hana xukumo yaa maliku liyaqdi calayna rabuka markaa eeg mayna amar ahayn waa amar laakiin maxaa la odhanaya ta'aduban liyaqdi allaamu laamu ducaa baa la wa jazmin mabniyun mabniyun cala alkasri laa maxala lahu min alicraabi yaqdi ficlu mudaaricun majzuumun bilaami ducaaiya wa calaamatu jazmihi xadfu la socda xadfu xarfi اlcila wahiya alya wاlkasratu qablahaa daalat calayha kasraa ka go-an ficilka waka waxaan filaya inuu hasulam lmunawra kitaabkii mandiqi amrun maca isticlaa wacagsuhu ducaa wa fi tasaawi faltimaasun waqacaabidhab amrun maca isticlaa wacagsuhu ducaa wa fi tasaawi faltimaasun waqacaab marka cid kaa saraysa haddii ay ku farayso waa amar cid hoose haddii amarka uu ka imanayana waa ducaa la dhahdaa laba isku mid hadii ay isweydaarsanayaanna iltimaas baa la dhahdaa iltimaas baa la dhahdaa walaa laa weeyaan fi nahyi nahyi dhexdii xaalada ay ku sugnaatay wa ducaai iyo allabari waa yahay tanna waa la mid o nahyiga waxaa la dhahdaa alafulkafi waa in lagaa dalbo reebtoonaasho canilficli ficilkii iyo falkii aad samaynaysid aad ka reebtoonaatid alaban raadin oo jaaziman go-an oo min alaclaa ila aladnaa xagga saruna ka imanaya hoosna usoo dhaadhacaya qofkaa sareeyaa kufaraya waay ama khaaliq ha haadad ama makhluuq ha haado laa taqrabu zina bu alla yidhi laadaasi markaa waa maxay waa laa laadaas maxaynu odhanaynaa xarfu nahyin wa jazmin baynu odhanaynaa de saxiix mibni cala sukun la maxal lahu min alcraab aye taqrabu ficlu mudaaricun majzuumun bila annaahiya wa calaamatu jazmihi xadfu nuun liannahu ficlun min alafcaali alkhamsati calaamaadku haddayna dhabi maayaan bay la tahy waxyaalihii lagu jasminaya de hore inusoo baranay waa yahay iyadii oo ducaana waa rabbana laa tuaakhidna maxaad odhanaysaa laa tuaakhidna ilah waa noo qaban ilah baad wax ka reebaysaa waa maya sooma markaa laada maxaynu odhananaa waa ducaaiya weliba waa jaazimo waxbay jasminaysaa tuaakhid ficlu mudaaricun majzuumun bila adducaaiya wa calaamatu jasmihi tuaakhid asukun ahaahir al akhiri lannahu ficlu mudaaricun saxiixu aakhiri walam yatasil biaakhirihi shay-on intan ka dambaysa maynaan gaadhin adaabteeda marka eeg laadani waxay kugu qaydan tahay walaa fi nahyi waducaa waxaa kaaga baxaya laada naafiyada iyo laada zaa'idada kuwaas waxma jezmiyaan laadu hadday naafiya tahay waxba jezmisa hadday zaa'ida tahayna waxba ma jezmiso marka labadan qayd maad eeganaysaa de walaa fi nahyi waducaa halkaa culime waxaana kaga dhamaaday wixii halka ficil jazminayay afartaa xarafaynu tilmaanay maxay jazmiyaan hal ficil keliya jasminaya waa lam iyo lama wa lam amri wducaa wala fi nahyi wducaa alam iyo alamaana waxaynu dib ugu celinay lam iyo lamaa baynu dib ugu celinay halkaa waxay naga baxday qayb qaybtaasi dhamaan waa wada xuruuf hadda markaad icraabisi iska ilaali xarafaad kaga wada siinaysaa saxiix wala la waa basiid bay la tahay qaybtii labaad buu doonaya halkan inuu ka bilaabo qaybtii labaad ayaa uu doonaya halkan inuu ka bilaabo wuxuu yidhi waa in in weeyi intu iyaduna waxay jasmisaa iyadu laba ficil bay jasminaysaa laba ficil ayay jasminaysaa ficilka hore waxaa la dhahdaa ficlu shardi ka labaadna waxaa la dhahdaa jawaabu shardi waljaza baa la dhahdaa oo ka hore haddaynu helna ee ficlu shardiga ah un baa la helayaa ka dambe ee jawaabu shardiga oo sida ficilka hore ficlu shardiga ah markaynu helno un baa la helayaa ka dambe ee jawaabu shardiga ah. macnaheedu waa sida marka iyadu laba ficil bay jasminaysaa labada ficilna magacaantooda waxaa la kala dhahdaa ka hore waa ficlu shardi ka labaadna waa jawaabu shardi wljaza waa basiid bay la tahay waa in in wey markaa intu way iska qaybo badan tahay kolkaa intan aynu ujeedna waa inta shardiyada ya wa in calaa arbacati aqsaami wa hadihi takhtasu biاlaxkaami shardiyatu wahiy alatii tuasilu kadaka takfiifu alatii tuhaqalu waziida fima in yaquumu axmadu wannafyu qad ataa warabbi axmadu ilaa afar bay culimadu uqaybiyaane tanun aad u haysate waan gaari doonaa insha allahu waa tii shardiyad ahayd tusaalaheedaad rabtaa waa yahay in yaqum zaydun yaqum camrun zayd hadduu kaco camarna waa kacaya in maxaynu soo nidhi ma xaraf amswise waa marka markaynu icraabna iska ilaaliya de in xarfu shardin jaazimin aye yajzimu tajzimu ficlayni alawalu ficlu shardi wathani jawaabuhu wa jazauhu mabniyu cala sukun laa maxala lahu min alcraab liannahu xarfun haye yqum ficlu mudaaricu majzuum bin wacalaamatu jasmihi asukunu alظaahiru calى akhirihi lأnnahu ficlu mudaaricu صaxiixu اaakhiri walam yatasil biaakhirihi shay wahwa ficlu shari manu ficlu shardigan zayd maad gaadhin icraabteeda iska dhaf yaqum baan socona yqum ficlu mudaaricu majzuum bin wacalaamatu jasmihi asukun الظاهر على آخره لأنه فعل مضارع صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء وهو جواب الشرط والجزاء mana jawaab shardigan wa ka wma ma weyi ma ma weeyaan wma tafcalu min khayrin yaclamhu allah wa kaa tusaaleey waxaad samaysaan oo khayr ah allah subxaanahu wa tacaala waa ka warhayaayo waa la socdaa wuu og yahay ma maxaynu ka dhignay ma ismeed mise xaraf meelaha lagu khaldan waa meelaha isilaaliya sababtaynu uqaybqaybinayna inaad fahantaan baan doonaya maaso ismi maayn ma ismu shardi baan markaa odhanade jaazimin yجزم فiclayni alأwl ficlu shardi wthani jawaabuhu wajazauhu wixii intaa ka dambe waxba sheegayna maxal ku yaala ma sheegayno insha allah kutubta dambaan ku gaari doonaa intaasun lakin ogow tafcalu ficlu mudaaricu majzuum bima wacalaamatu jazmihi xadfu nun saa ula socda xadfu nun liannahu ficlu min alafcaali alhamsa awa jawaab shardigii wa huwa ficlu shardi yaclam ficlu mudaaricu majzum bma wcalaamatu jasmihi asukun lannahu ficlu mudaaricun saxiixu aakhir wahuwa jawaabu shardi muna jawaabu shardigan markaa tafcaluna waa ficlu shardigii yaclamna waa jawaabu shardigii culima mayna basiidayn waa basiid wa man man weeyaan man weeyi man yacmal suuءa yujza bihi faman yacmal mihqaala darati khayra yara tusaalayaasheed way fara badan man maxaynu ka dhigna ma marka ugu hores horta iska egde waa ismi soma man ismu shardin dhe jazimin yajzimu ficlayn alwalu ficlu shardi wathani jawaabuhu ya wa jazauhu yacmal ficlu mudaaricu majzumu biman wa calaamatu jasmihi asukun lannahu ficlu mudaaricu saxiixu lakhir wahwa ficlu shari waa ficlu shardigii suuan maynaan gaadhin iska dhaaf faacilkina maynaan gaadhin weli yujza ficlu mudaaricu majzuumu biman wa calaamatu jasmihi xadfu xarfi lcila wahiya alif walfixatu qablahaa daalatu calayha ma sha allah wahwa jawaabu shardi waana jawaabu shardigii wa mahmaa mahmaa weeyaan wa mahmaa mahmaa weeyi wa mahmaana waxay kamid tahay adaadka labada ficil jasmiya waa yahay mahmaa ta'tinaa bihi min aayati litasxaranaa biha famaa naxnu laka bimuminiin mahma smu shardin jaazimu jaazimin yajzimu ficlayni alwalu ficlu shardi wathani jawaabuhu wa jazauhu maxalkeega sheegi mayno insha alla waan gaari doonaa tati ta'ti ficlu mudaaricun majzuumun bimahma wa calaamatu jazmihi xasbu xarfi lcila wa hiya ya wاlkasratu qablaha daalatun alayha eyna jawaabu shardi kaa laftiisa waxoogaa adaygaa ku jira insha allah kutubta damaan ku gaari doona famaa naxnu laka bimuminiin jumlada dambe ayaa fi maxalli jazma taala zuhayr ibn abi sulma waa kii odhan jiray mahma tkun inda mri'in min khaliqati wain khalaha takfa calى الnaasi tuclami hadduu ruuxu dabeeco leeyahay dabeeco gaaro isaga u qarsoon markay doonta ahaatee mar un baa la ogaan doonaa bu yidhi si un baa loo ogaada mayna runayn intuu doonaba ha qariyo isagoo hasku day inay dadka ka qarsoomayse marun baa la ogaan doonaa bu yidhi markaa eeg mahmaa takun iyo tuclam waa labada waa ficlu shardigii jawaab shardig inta kale udhaxaysa waa waxyaalo kale wey wa idma idma weeyaan idma idma weeyaan idma yaqum zaydun yaqum camrun zayd marka uu kaco camarna waa kacaya haye idmaad iyadu waa tin la isku hayade markaa id ma culimada qaarkood ahayn waa ismi culimada qaarkoodna waa lehin wa xaraf saxiix llah markaad kaad raacdidba dee waa loo qaybiya aqsaamta way noogu jirta labada qayboodba marka id ma xarfu shardin jazimin yajzimu ficlayn alawalu ficlu shardi wathani jawaabuhu wa jazauhu haddaynu xaraf ka dhigna dee mabni cala sukun la maxala lahu min alicraab yaqum ficlu mudaaricun majzuumu bid ma wa calaamatu jasmihi sukunu aahiru cala aakhirihi لأnنhu ficl mdاrc صaحيح اآkr وlam ytaصil بآkhirihi شhay زaydu maynaan gaadhin yqum ficl mdاrc majzum bdm وcalaamaةu jsmhi sukun ظاahir عlى akhirihi لأnhu ficl mdاrc صaحيح اآkri وإnaka إd mtأti ma أnta amirun bh tul fmn إyaahu تأmur atiya inaka id ma tأti id ma tأti culma mayna sahayn id ma tأti mayna jزmin waa ficl mdاrc majzum bidma wacalaamatu jasmi xadfu xarf اlcila waa basiid bu iska noqday la wainaka idma taأti ma anta aamiru bihi tulfa man iyaahu ta'muru aatiya tulfa o ka jawaab shardigeegina waa ka isna maxaa ka go-an ya xadf xarf cila isna de alif baa ka go-an wa ayun ayun weeyaan ayun weeyaan ayun way iska qaybo badanto ayun hakada khuluq bu yidhi ya kolka qaybaheega fara badan laga yaabay iyada saas baa loo abuuray saa u qaada wy marka ayun way iska adag tahay iyaduna waxa weya laba ficil bay jesmisaa laba ficil ayay jesmisaa ayan tadrib adrib ka alle kaad garaacdid man ana garaacaya <laughs> ya marka maxay no ayan ismu shardin jazin yejzimu ficlayn alwalu ficlu shardi wathani jawaabuhu wajazauhu waa yahay tadrib maxalkeyga maynaan sheegin mafcuul soo taqadumi iska weeyaane tadrib ficlu mudaaricu majzuumu bayan calaamatu jismihi sukun faacilkiina maynaan gaadhin weli adrib ficlu mudaaricu majzuumu biayan wacalaamatu jismihi sukun faacilkeyna weli maynaan gaadhin maynu dhigan weli faacil weli maynaan gaadhin col maynaga daaya waka wa mataa mataa weeyaan mataana iyadna waa jaazimo waxbay jasmisaa laba ficil bay jasminaysaa iyaduna ana bnu jala waطalaacuu hanaya mataa adaci lcimaamata tacrifuni bu yidhi ana bnu jala bu yidhi anu ina dharaar baan ahay bu yidhi ina dharaar dharaarta ma shiki baa ka taagan sida dharaarta waxa weyan ay u caddahay ayaa laga garanaya bui inn hebeebe lahay watalaacu hanaaya meelaha jiirta adagna anuu aad baan u kortaa bui waan fanasho badanahay hase yeeshee mataa adac cimaama markaan cimaamada iska dhigo uma tacrifunani i garan doontaan waka maxalushaahidkeenu waa maxay mataa adaci mataadan waa ismu shardin jaazimin yejzimu ficlayn alawal ficlu shardi wathani jawaabuhu wajazaahu adaci ficlu shardin majzuumu bimata wa calaamatu jasmihi wa calaamatu jasmihi ya aye ya sukuun ba wa calaamatu jasmihi الsukun waxurika bilkasrati takhalusa min iltiqaa'i saakinayn adac iska weeyaan adaci waxa loo iltiqaa saakinayn ba kulmo halkaasaa lagaga cararaya tarifunani tacrifunani o ka jawaab shardiga waa ka aye tacrifuuna ficlu mudaaricun aye majzuumun bimata calaamatu jasmihi soo ka nuunkii jooga nuunkani waa nuunulwiqaaya la dhaa iska ilaaliya tacrifuuna nii buu noqon lahaa tacrifuni weeyaan imika de nuunkani waa nuunulwiqaaya iska ilaaliya nuunkii calaamatu rafci ugu go-an yahay de tacrifuni weeyaan imika waa tacrifuna nii bay noqon lahayd hadii ka waka taana waan haysanaaba ila tay ayaana ayaana weeyaan ayaanana iyadna laba ficil bay jasmisaa idin naajat اlcajfaau bataat bikafratin faayaana ma tacdiil bihi riixu tanzili laxda weydii meel kastay joogta buu yidhi haddii ay barida bu yidhi meel bahgooya fa ayaana ma tacdil bihi riixu tanzili meel alla meeshay dabaysha ku duurtu ma iska degaysa ila taal male fa ayaana ma tacdil bihi riixu tanzili maxalu shaahidkeena waa maxay fa ayaana ma tacdil ayaana maadani waa ismu shardin jaazimin tajzimu ficlayn aye maada waa nin ilaha waa la ziyaadin karaa sooma markaa maadaasi waa zaaid il ayaano weeyaan aadaadka wax jasminaya tacdil waa ficil mudaaric majzuumu biayana wacalaamatu jasmihi sukunu daahir cala akhiri lannahu ficil mudaaricu saxiix lakhiri walam yatasil biaakhirihi shay-on bihi riixu maynaan gaadhin tanzili baynu soconaayo tanzili ficil mudaaric majzuumu biayana wacalaamatu jasmihi ya tanzili weynada wacalaamatu jasmihi asukun sukun almuqadar ala akhiri manaca min duhuuriha ishtigaal maxali bilxarakati majlubat birawiy lirawiy rawigaas ku mashquulaya tanziil ada leha shadriga kaa jabaya tanziiliy baruurta nabi baa loo yidhi marka waaya ayaanana halkaa ku dhaaf wa ayna ayna weeyaan aynamaa takunu yudrikum lmowt makaan alla makaanka aad ku sugan tihiin geeridu ti idinku imanaysa wey aynamaa ismu istifhaamin ayna weeyaan maad waa zaaido soo ma aragti ayna ismi stifam ayna ismu shardi maan ujeeda ayna ismu shardin mabniyun jazimin tajzimu ficlayn alawalu ficlu shardi wathani jawaabuhu wa jazauhu maadaasi waa iska zaaid waa siliyo tawkiid marka qur-aanka la joogay takunu ficlu mudaaric majzuumun biayna wa calaamatu jasmihi xadfu nuun liannahu ficlu min alafcaal hamsa wowguna waa faacilkii faacil maynaan gaadhin weliye yudrik labada kaaf isku qaamay soma arkaysaan kuwa weeyaan yudri ila ficilku waa saxibul akhir adraka yudriku yudrik ficil mudaric majzum bi ayna wa calaamatu jismihi sukun waka culmi waa basid iyadoo wa anna anna weeyaan anna tastaqim tarbax makaan alla makaankaa toosnaatida istiqaamo lagaa helo alla ilahi waad guulaysanaysaa guul baad gaadhaysaa hadday istiqaamo lagaa helo iyo toosnaansho guul baad gaadhaysa anna ismu shardin jaazimin تجزم فعلين الأول فعل الشرد والثاني جوابه وجزاؤه أيه تستقم فعل مضارع مجزوم بأناء وعلامة جسمه السكون الظاهر على آخره لأنه فعل مضارع صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء وهو فعل شرطي تربح فعل مضارع مجزوم بأناء وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره لأنه فعل مضارع صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء فاعل ذوين والمينان faasbaxta ana taatiha tastajir biha tajid xaataban jazlan wanaaran tajaja waan gaari doonaa insha allah abyaad ba u wada daliila waxayumaa xayumaa weeyaan xayumaa iyadna laba ficil bay jismisaa ya iyadna laba ficil bay jisminaysaa xayumaa tastaqim yuqaadir laka lahu najaaxan fi kaabiri lazmani xayumaa tastaqim makaan alla makaan kaa toosnaato yuqadir waa qadari laka adiga allahu ilaahay najaaxan guul iyo liibaan buu kuu qadari fii qaabili azmaani wakhtiyada dhammaantood waayahay maxalushaahidkaynu ga soconnaa waa maxay waa xayumaa tastaqim iyo yuqadiri weeyaan de waa labada xayumaa ismu shardin jaazimin tajzimu ficlan alwl ficlu shardi wathani jawaabuhu wa jazaauhu aye tastaqim ficlun mudaaricu majzuumun bixayumaa wa calaamatu jasmihi xayumaa maada in lala xidhiya iyad waa ti waajibka ayade aye وcalaamaةu jasmihi sukun الظaahir calى akhiri lanhu ficlu mudaaric صaxiix اakhiri wahwa ficlu shardi yuqadir ficlu mudaaric majzum bxayثuma وcalaamaةu jasmihi sukun الظaahir calى akhiri lanhu ficlu mudaaric صaxiix اakhiri walam yataصil bakhirihi shayin wahwa jawaab shardi inta dambe o dhan maynaan gaadhin insha allah xagga dambe ku gaari doona wakayfama kayfama weeyaan kayfama iyada tusaale waa loo waayo waana ku yihi saaqid ka dhige haddaad tusaale istinaaciya samaysatid kayfama tajlis ajlis qaabkaad ufadhiisatid umaan ufadhiisanaya si alle sidaa aad ufadhiisatid uman ana ufadhiisanaya aye marka maxay noqonaysaa kayfama ismu shardi may noqonaysaa jaazim yajsimu ficlayn alawal ficlu shardi wathani jawaabuhu wajazaauhu tajlis ficlu mudaaric majzuumun bikayfama wacalaamati jasmiha asukun ajlidna waa ficil mudaaric waa jawaab shardigi iyaduna ka gudba wa idaa idaa weeyi fi shicri gabay dhexdii xaalada ay ahaatay khaasatan ay akusu waan gaar yeelayaa haa idaada khaasatan gaar yeelid baan gaar yeelaya ay fi shicri gabaygaan ku gaar yeelaya iyadoo markay gabay kusugan tahay marka ay gabayga kusugan tahay unbay iyadu wax jasmisaa waka waa daruuratu nadmiun inta kale miya ma jasminayso iyadu bayd buu tilmaamaya wuxuu yidhi istagni ma agnaaka rabuka bilghina waidaa tusibka khasaasatun fatajamali istagni ma agnaaka rabuka bilghina rabbiga inta hodanka kaa dhigay hodantinimadu ha kaa muuqata buu ku ah, nicmada ilahay ku siiyey dee ha kaa muuqato waidaa tusibka marka ay ku asiibto khasaasatun macaluuli hadday gaaja kugu dhacdana fatajamali isa soo yar qurxi buu kuleeyahay soo yar feedhfeedho oo iska soo iftiin iyana baashu kaa muuqan cadowgii kugu farxin bu kuleeyahay waka waidaa tusibka khasaasatun fatajamali maxalu shaahidkeenu waa maxay idaa tusibka idaa waa ismu shardin jaazimin yazimu ficlayn ala wala ficlu shardi wathani jawaabuhu wa jazauhu tusib ficlu mudaaricun aye majzuumun biida wa calaamatu jasmi asukun kaafka maynaan gaadhin khasaasatuna maynaan gaadhin fatajamalina maynaan gaadhin waa ficl amar maaragta haday jamar isku ximeynaan waa ficil amar insha allah waxa weya n gaari don kutubta baan ku gaari doonaa fadaa yar waxaa la idhahdaa raabita la dhahdaa kolkaa jumlada ayaa taallahe se tajamal soo ma aragtin tajamaltaasi de waa ficil amar bay noqonaysa ficil amar ayay noqonaysaa markaa jawaab shardigu hadduu ficil amar noqdo waxyaale lagu daweeyaa jira jawaab shardigu hadduu toddoba mid kamid ah noqdo ismiyatun alabiyatun wabijamidin wabima wabilan wabqad وبالتنفيس آه إن شاء الله عن ريدي حق دمان وتقدونا وليقترن بالفاء جواب لو وقع مع مع الأداة موقع شرط امتنع عن ريدي نقول دونا إن شاء الله مركا إذا أنا واحد إلى شطان يد مركا جبي كجرت ويان وضرورة الندم وي هل كا علمي واحد نقدر ما ضي جواسمتي هي إعرابته دي أرض ما يسترم جواسمتي هي إعرابته دي أرض ما يسترم كاسن كجا بحنا هذه أنا ذين خلاصة يو جواسمته واحد قيمين السين لبا وح فعل كلية جسمية iyo wax laba ficil jamiy mayna basidn mayna basidaan culimo ficil keliya waxaa jasmiya afar lam lama laam lmri wducaa walaa fi nahyi wducaa koob iyo tobanka kale soo adhayna maxay jasmiyaan laba ficil bay jasmiyaan iyagiyo wada socdaynu haddana qaybinanayo waxaynu u qaybinanaa wax xarafa iyo wax ismiya xarafka inu laba u qaybinanayo xarfun bitifaq iyo xarfun cala asax xarfun bitifaq waa in iyo waxa ka horeeya xarfun cala asaxna waa idma ismiga inu laba u qaybinanayo ismun bitifaq iyo ismun cala asax ismun bitifaq ismun cala asax waa idma inta kale soo hadhana waa ismun biitifaaq qaybtii labaadna marka ma lala xidhiidhiyo saddex baynu uqaybinana matisaalu eh, ma biha waajibun inay waajib tahay in lala xidhiidhiyo waa idma iyo xayuma iyo eh, manfisaalu ma canha jaaizun waxay banaan tahay waa man iyo ma iyo mahma iyo anna iyo wax in lala xidhiidhiyo iyo in laga fasliyaa ay jaais labaduba tahay waa shanta soo hadhay in iyo mata iyo ayaana iyo iyo waxa weya ayun iyo ayna intaa weeyaan hadii aynu khulaasayno waxaa noo dhammaaday baabkii afraade baabkii ugu horreeyey waxaynu ku qaadanay saddex masalo tacriifu lkalaam iyo aqsaamu lkalaam dikru calaamaati aqsaami lkalaam rabdu dersi bidersi faaiduu idin yahay baabkii labaadna waxaynu ku qaadanay saddex masalo tacriifu licraab aqsaamu licraab dikru lmucrabaat baabkii saddexaad baabkii ugu dheeraab u ahaaye waxaynu ku qaadanay laba masalo dikru calaamaati aqsaami licraab dikru mawaadici calaamaati aqsaami licraab waxaynu haysanaa sideed masalo soo ma sideed baan haynaa culimo fasalkii oo baabkan hore taabicu ana waxaynu ku qaadanay hal masalo taqsiim lmucrabaati ilaa qismayni qismi yucrabu biاlxarakaati wa qismi yucrabu biاlxuruufi imisaynu haysana sagaal masalo soo maa baabkan caawa aynu ka faraxalanayna waxaynu ku qaadanay saddex masalo tacriif اlicraab tacriif alafcaal iyo aqsaam alafcaal iyo axkaam alafcaal waa imisa labiyo toban soo ma labi iyo tobanka masalan weli haysana kitaabkii ajrimiga labiyo tobanka masalo ayaan weli taaganahay in sha allah laska soo akriyo duruusta wallahu aclam subxaanaka allahuma ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watuub